wuu amray markaa markaasaa darteed baa sadaqadii la amray qofkaa kale miskiinka markaa sadaqasiisa waa kuu soo dhowaan raxmad markuu ku arka wuu kuu soo dhowaanaya silaturaxim qaraabadii markaad xidhiidhisay way kuu soo dhowaanayaan xidhiirkaad xidhiidhisay sababkeed way kuu soo dhowaan raxmadbay kaa dareemayaan wahaakada qofkii dhibaato iyo dulmi lagu hayo u kaalmaysay oo cadowgaad ka dhicisay raxmad buu kaa dareema waa kuu soo dhowaanaya hiil buu kaa arkay wuu kuu soo dhowaan wahaakada marka shay kaste oo dhowaansho iyo isu soo dhowaansho iyo tacaawun iyo muslimiinta inay eh, quluubtooda isoo dhowaatid keenaya islaamku u amray waxaa kale wanaha can kulli maa yaziidu alfurqata waashiqaaq shay kaste islaamku waxaa kaloo uu reebay wax kaste oo biniaad muslimiinta kala saarhay kala fogaynay furqo iyo ikhtilaaf iyo kala fogaansho keenaya islaamku waa reebay ama namiiman ha ahaato war lasu kala qaaday ha ahaado ama weerar laisku qaado dil laysdilay ha ahaado laisku nacay ama dhac dhacay ha ahaado ama cuquuqulwaalidayn oo maarata waalidka aan wanaag loo samayn ha ahaato ama qaadicu raximnaba ha ahaado wax kasta oo bini aadamka muslimiinta kala fogeeya oo isoo dhawaanshahoodii oo dhan maarata baabi'inhaya oo ayagii markaa kala fogaynhaya furqo iyo khilaaf iyo kala fogaansho keenaya islaamku waa reeb saa darteed waxaa leey namiiminimadka in warka dadka loo kala qaado waa mamnuuc baa layidhi waxaa mamnuuc noqday ribadii baa la diiday xuquuq bini aadam inaad qaadati baa laguu diiday rishwadii iyo laaluushkii baa la diiday beentii baa la diiday faaxishadii zinadii iyo xumaatadii baa la diiday dhici baa la diiday kufsashadii baa la diiday waxaasoo dhan waa wax biniaadam muslimiinta kala dilahaya wey wax muslimiinta kala dili wey idan shay kaste oo muslimiinta u siyaadinaya furqo iyo kala tegitaan iyo khilaaf waa mamnuuc islaamku arkay maxaasintiisii ka mid walidaalika shareecadan ma saxiixo nabiga ka sugnaaday baa nabigu wuxuu yidhi maaragtay wuxuu nabigu yidhi man jaa'akum wa amrukum jamiicun cala rajulin waaxidin yuriidu an yashuqa xasaakum faqtuluuhu kaa'inan man kaan muslimkii dhiiggiisa la mamnuucay ee xaalada mucayana mooyaane lama dili kare la yidhi yaa nabigu wuxuu yidhi man qofka idin yimaada idinkoo hal qof doorteen oo hal madax samaysta oo ushiinnu ay mid tahay oo hoggaamiyihiinnu hal xaba yahay oo isku duumantihiin qofka idin yimaada oo doona inuu ushiinna kala dilaaciyo ushu maxay ta macnaheedu waa midnimadka inuu midnimadka kala dilaaciyo ina kala tegsiiyo yidhahda adna madax baa noqonaba hebel adna noqo hebel adna noqo dadkasaa u ku kala dira noocaa doonaya diluu nabiga calai salaam wuxuu doona ahaadee khaarijiyaan maxaa yeele midnimadka ayaa ka qiimo badan man jaa'akum wa amrukum jamiicun cala rajulin minkum yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaina man kaan qofkii idin yimaada idinkoo hal qof aad isku raacdeen oo hal hogaamiye aad leedihiin oo ushiinnu ay mid tahay yacni sawdkiinnu mid yahay oo khilaaf aan jirin idin yimaado oo keena isku daya inuu u shiinii midnimadkiinna dilaacyo dilaan cidduu doona ha ahaado bal u fiirsada marka islaamku marka maxaasintiisa wuxuu ilaalinhayaa wax kasta oo furqa iyo kala tegitaan iyo khilaaf keenaya islaamku waa mamnuucay maxaasintiisa ayay ka mid tahay islaamka iyo wanaagga iyo qiimaha uu leh qodobka kale oo afariyo tobnaad waxaa ka mida maxaasinta islaamka annahu nahaa can alisraafi waaltabdiir islaamku wuu reebay waxaa la yidhaahdo israaf iyo mubadirnimo shay kasta israaf iyo xadgudub yacnii haddaad cunto cunaysi haddaad dhar xidhanaysi haddii maaragtay aad wax masruufaysi wax kasta islaamku wuxuu ilaaliyey inuu xadda laga bixiyo israafka iyo mubadirnimadka islaamku waa mamnuucay waxaa lagu leeyahay marka xoolahan waa nicmo ilaahay ku siiyey meelihii ilaahay ugu talagalay ku bixi qaab maaratay islaamku qaabku u sheegeena wax ku bixi idan tabdiirka iyo israafka wax kastana wuu gelaya islaamku waa mamnuucay waana akhlaaqda xun bay ka mid tahay qodobka shan iyo tobnaad oo islaamku marka maxaasintiisa ay ka mid tahay islaamku huwa almuhaymin weeye cala alkutub alukhraa kutubtii hore mid muhaymina weeyaan ookii aayadda qur-aanka wa muhayminan calayh waanzalna alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayhi maarata wa muhayminan calayh waa kii ahaa waa muhaymin muhayminku macnihiisu ilaa shan qowl bay culimmadu geliyaan muhaymin mu'taman kutubtii horaa loo aaminay oo waxa uu ka sheegaya waa wax runa qaybna wuu nasakhi wuxuu leey waxba kama jiro xukunkoodii qaybna wuu ayidahayaa muhaymin marka waxaa mu'taman sida cabdullahi bin cabbaas ama raqiib weeyaanoo wuu ilaalinaya kutubtii hore ahbaartoodii waxayty maaratay yuu tasdiiqinaya qaarra wuu diidaya muhaymin ida wuu haymanaynhayaa wuu ilaalinaya kutubtii hore waxaa ka mida waa maxaasintiisa weeyaan islaamka islaamka qodobka kale ee maaratay lixiyo tobnaad islaamku maxaasintiisa waxaa ka mida waa diin caalami ah weeye diin caalami ah weeyaanoo majmuuco khaasa looma soo dejinin waa bashariyada oo dhan baa inay ku noolaato loo soo dejiy maxaasinta islaamku maxaa yeele nabigeena calayh isalatu wasalaam xadis saxiixa wuxuu yidhi maaragtay ucdiitu khamsan lam yucda nabiyun qabli yacni shan arrimood baa la nabi iga horreeyey aan la siinin wa minha waxaa ka mid ah shantaa arrimood maa min nabi ma jirta ilaa waqad bucita ilaa qowmihi khaas qowmkiisii oo keli unbaa ambiyada loo diri jiray wa bucidtu linnaasi ila kaafa aw caama aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam nabi ma jira ilaa waxaa loo diri jiray nabi kasta qoomkiisa ree caad huud nabiyulaahi huud caad baa loo diray wa ilaa caadin akhaahum huudan balmaqrib waa walaalkood xagga nasab reer amuud saalix baa loo diray wa ilaa amuuda akhaahum saalixa madyan shucayb baa loo diray wahaakada qolo kasta marka waxaa weeyaan nabigoodii baa loo diray ibraahim qoladuu ka dhashay baa loo diray idan nabi kasta waxaa loo diri jiray qoomku ka dhashay oo keliya ilaa nebi maxamed mooyaane muxuu nabigu yidhi wa buucidtu ila annaasi kaaf aniga laakiin waxaa la ii diray dadka oo dhan baa la ii diray idan diinteennu waa diin caalamiya ah. diinta islaamku waa diin caalamiya ah. ma jiro nidaam sidaas oo caalamka wada shamlinaya ma jiro idan wa linaasi raxma wey ilahay uu leeyahay marka dadka waxaan kugu soo diray raxma aad u tahay marka waa diin caalamiya ah. qodobka toddobiyo tobnaad islaamka waxaa ka mida eh, maxaasintiisa anna marka diinta islaamku waa diin shumuuliya bianwaaci alarbaca diin shumuuliya waa diin shaamila dhammaan tashmal jamiica ixtiyaajaati alinsaan bini aadamku dhammaan wuxuu u baahan yahay oo dhan diinta islaamku way shamlaysa way koobta ma jiro wax bini aadam u baahan yahay ilaa diinta islaamku way ka warranta way caddaysay ma jiro wax bini aadamka maaragtay dhibahaya ilaa way caddaysay wahaakada idan diinu shumuuliye wey shumuuliyadeedii iyo shaamilnimadkeedana afar arrimood baa si toosa ah loogu arkay shumuuliyat zamaan iyo shumuuliyat lmakaan iyo shumuuliyat maaragtay linnaas dadka oo dhan inay maaragtay ay u waasac noqon karto iyo shumuuliyat lmanhaj manhajka iyo dariiqada lagu soconay intuba shumuuliyat zamaan waxaa loo jeedaa diinta islaamku zaman kasta saalix bay u tahay in lagu dhaqmo waa waxyaabahay kaga duwanta qaanuunka bini aadam laba boqoloo sano ka hor qaanuunkii la qoray maanta saalix waa in wax badan laga beddelaan leanna wax bini aadam qoray wey baahidii markaa jirta baan lagu baysi karayn dadkii wakhtigaa qoray markay dhintaan baahidoodii wakhtigaa waxay u baahnayn way tegi in badanoo ka mid dadkan cusub ee imanhayana baahiyaal horle iyo tadawur horle la imanaya marka qaanuunku waa inuu had iyo jeer la bedelaa bini aadam laakiin diinta islaamku bedel uma baaha idan waa shaamil weye likulli zamaani zaman kaste waxaa weeyaan way saalix bay u tahay in lagu dhaqmo galbeed iyo bari meel kasta bini aadam ku noolaado islaamku inuu ku dhaqmo saalix bay u tahay ahaani shumuuliyat lmakaan makaankana meel goob kastoo basharku ku nool yahayna saalix bay lagu dhaqo bad iyo barriba meeshaad doonta ku noolow islaamku saalix buu yahay la dhihi maayo meel heblana islaamku in lagu dhaqmayo ku fiican meelhebla laakiin kuma fiicno buqca kastaoo ardada ilaahay ku taalla aadamaha ku nool inuu islaam ku dhaqdo saalix buu islaamku yahay leanna baahidaadii buu taqriirinaya uu kuu caddaynaya kadalika shumuuliyatuha likulli insaanin lijamiici albashar xagga bini aadamkana dhammaan bini aadamka o dhan saalix bay u tahay inay qaataan bini aadamka maarata biikhtilaafi anwaacihi wa luqaatihi islaamku saalix bay u yahay inay wada qaataan wax cidhiidhi aana ma baynamaa andimaadka iyo waxyaabaha caalamka ka jira uusan bini aadamkao dhan wada qaadan karin leannu bini aadamku waxyaabaha uu qoro wuxuu ku beysgarayaa fi'aad ama luqa lagu beysgaraynoo qaanuunkan la dhigahayo luqadaa dadka ku hadlaysa ayaa loogu baysgaraynaya loogu dhigahaya ama juquraafi inta meeshaa ku nool ama midab ama awood ama qaabab baa lagu sameeya idan si wax kasta lagu baysgarayay intaan ahayn baa bix luqad haddii la yidhaahdo luqadaas loo qoray dadka aan ahayn baa baxay luqadaa dadka aan ahayn baa bixi juquraafi haddii la yihahda meeshaa lagu qoray ee loo sameeyey dadka aana deganayn way baxayaan midab haddii la yihahda midabkaas dadkaa qortay midabkaa dadkoodii waxaana ahayn midabkaas baa bixi dhaqaale awood haddii loo qoray wixii awoodda ay dhaqaalahan ahayn baa bixay wahaakada waad artay tacaarubka adnimaad kaga jira waxaad maqlaysaa dowladaha hormaray dowladaha quwadda leh labaatanka saas ah hebelkaa kan waad artay caalamka dhan hadda shan waddan keli ah yaa diidmada iyo yeelitaanka iskala baa lagu lehay waa caalamka dhan ee boqolaalka maarata waddan ka kooban baa lagu lehay shan waddan keli ah yaa ama diidi waxan ama yeelaysa intee lagu arka waxaas caalamka dhanna baa lagu leeya maarata shan waddan laba reer yuruba iyo laba aasiya iyo maraykan shantaa wey waa ingiriiska iyo faransiiska oo reer yuruba iyo jaynaha iyo ruushiya oo maaragtay aasiya ah iyo maraykan shantaa wey shantaasaa fitaa iska laha lagu leeya wax kastaoo caalamka brograam laga wado shantaas hadday isku raacaanoo fita iyo diidma ayna samaynin wixii waa in la fuliya weyaan bal mid ka mid ah hadduu diida lama dhaqaajin karo waa wax maraan hor baniaadamka idan waa caalamka intiisa kale marka nidaamkii ayagu ku heshiiyeen shantoodaa wixii ka baxsan oo dhan nidaamka uu ka baxsan yahay caalamka intiisa kale o dhan ka kac idan nidaam kasto laakiin islaamku waa caqiida wey idan kii madoobaa iyo kii caddaa kii dhaqaqanigaha kii faqiirkaha kii madaxweynaha kii racyaddaha dhammaan islaamku inay wada qaataan buu saalix u yahay la dhihi maayo kan maahe kanna ma jirto lama dhahay dhammaan way wada qaadan karaan laakiin andimada la sameeyey ma geli aduu jinsiyad fulaan ma noqon karto caddaan ma noqon karto carab ma noqon karto fulaan ma noqon karto abad laakiin islaamku waxa wuxuu wada kulmiyey afrika iyo asiya iyo yurub iyo meel kasta iyo basharkao dhan buu islaamku wada kulminayaa wax cidhiidhiyan ma dare male idan waa shumuuliyat waxaa weeyaan bashar saalix uu yahay lijamiic albashar inay wada qaataan shumuuliyat ulmanhaj qaab noololeedkaada adduunya aakhiraba islaamka uu ku tusinaya uu kuu sheegay waa shaamil wey wax allaale iyo wixii aad adduun u baahnayd iyo qaab noololeedkaada islaamku uu kuu sheegaya waa waadix wey qaabka u noolaan lahay wax allaaley wixii aakhira ku saabsanna waadix uu kuu sheegay idan manhajkiisu waa waadix islaamka idan shumuuliyat ulmanhaj baa lihaha idan saalixun saalix lijamiic اlbashar waadixun fi maarti fii manhajihi manhajkiisiina waa waaqic idan shumuuliyatu idan maxaasin alislaam waxaa ka mida shumuuliyatu shaamilnimadkiisa ayaa ka mida maxaasinta islaamka uu leehaya qiimee maarta sidoo kale qodobka siddeed iyo tobnaad waxaa ka mida islaamku wuxuu isu dheelitiri oyna maarata inay kala tagaan uusan oggolayn oo isu dheelitirayaan maaragtay almuwaazana ama alraabita ama almuwaazana bayna altakaaliifi iyo wataaqa islaamku wuxuu isu dheelitiri qofkan muslimka waajibaadka la saaray iyo awooddiisa marnaba arki maysid waajib lagu saaray ooda kari karin abadan waajibaadka ilaahay uu kugu farad yeelayo iyo taaqadaadu waa isu dhigmaan salaaddii waxaa lagu yidhi taagni ku tuka markaad awood u leedahay istaagga haddaad kari waydo istaagga wuu kaa dhici fadhi ku lagu dhihi fadhiga haddaad kari waydo wuu kaa dhacayaa fadhi kutukashadii jiefka ku lagu dhihi caqliga cibaadaadka samaynaysa waa inaad caqli leedaha baa lagu lehay caqliga haddaad weydo cibaado baa lagaa qaadaya suurtagal ma inaad caqligii intaad weydii lagu dhaho cibaado samay may mar baad daan caqligii weyda cibaado lagaama rabo eber weeyaan baa lagu leehay idan had iyo jeer islaamku maxaasintiisa waxaan uu ku amrahayo iyo awooddaadu waa isu dheelitiranta waa isu dheelitiranta arki mays soonka waxaa lagu yidhi haddaa soomi isi oo su'aal caafimaad qabti soon musaafir haddaad tahay oo kuwa adkaada iska af waad xanuunsan tahay iska af dhadhowna qadee xanuunkii baa lasii kala qaaday xanuun la rajaynaya inuu qofku bogsoonaya iyo xanuun aan la rajaynayn haddii la rajaynaya markaad hadhow bogsootay qadee baa haddii kalena waa l waba iska daa raashin bixi cuntadaadana iska cun yacnii had iyo jeer takaaliifta iyo waajibaadka islaamku uu qofka saari iyo awooddiisibaa isu dheelitiran yaa isu dheelitiran waa isu balansa haddii kale waxaa dhici dulmi waa dhici waxaad awood u lahayn bad lagu dhaho haddaad samayn weydana waa lagu ciqaabi lagu yidhaha waa dulmi wey islaamku laakiin ma ogol marka muwaasana bimacana isu dheelitir bayna atakaaliifi iyo wa albashar qofka bini aadamka daaqadiisa iyo awooddiisa iyo takaaliiftu islaamku isu maarta isu balas garay yacani uu isu dheelitirhaya maxaasintiisay ka mid tahay qawaaniinkan ma jirto kii milyardheerka iyo kii aan waxba haysanin canshuur baa laga qaadaya miskiinka canshuur bix baa laleehay gabadha yaroo yaanya meeshaa dhigata waa leh anshuur bix milyardheerkiina waxa laleehay canshuur bix male wax balansa ma jirto ah, balans ma leh meesha islaamku taa yaanyadakan uu leeyahay hala siiyo zaka hala kaalmeeya iyada tan waxaa laleehay ka soo qaada zakada caanaya keenta qaada laleehay canshuur ka qaada marka had iyo jeer islaamku maxaasintiisa daaqada qofka awooddiisa iyo takaaliifta ayuu isu dheelitirhayaa sidoo kale qodobka ama labaatanaad waxaa ka mid a ah maxaasinta islaamka wuxuu isu dheelitirahayaa bayna aahiri waalbaatin qofka daahirkiisa iyo baatinku inay isla socdaan baa muuqaalka kaa muuqda ee islaamnimadka gudahana waa inaad saa yeesha ma ogolo islaamku inaad muuqaal keliya aad aad hagaajiso gudahana aad ka jirrantahay islaamku ma ogola middaas labadiiba marka wuu ilaaliyey muuqaalkaadina wuu ilaaliyey baainkaadin wuu ilaalinaya baatinkaadina wuu ilaalinaya labadu labadaa markay isu tagaan oo hagaagaan baad wanaag yeelanaysa yaad wanaag yeelanaysaa bimacnaa islaamnimaa kaa muuqata iyo khayr iyo wanaag iyo salaad iyo waxbaa kaa muuqda wanaagga kaa muuqda waa inaad gudahana ka rumaysantah saasaad ictibaar ku yeelanaysa iyo camalkaadu ictibaar ku yeelanaysa muuqaalkan fiican ee kaa muuqda iyo camalkan samaynaysa sidan oo kale wanaagganna waa inaad gudaha ka rumaysan tahay laakiin haddii muuqaal base uu yahay gudahana wax ka duwan aad aaminsan tahay islaamku qiimo umale waxaas ah, ma jirto marka saa darteed labaduba ictibaar buu siiyey islaamka daahirka iyo baatil meesha qawaaniintan tabar bini aadamka ma lehda waxa qofkan qalbigiisa ku jira war umahay idan daahirka base buu qaanuunkooda uu qabanaya laakiin maxaasinta islaamka gudaha qofka ilaana ilaahay baa soo dejiyey isaga yaqaano gudaha qofka iyo muuqaalkiisa labaduba ictibaar buu u yahay saa darteed baa qofku niyo xun hadduu waa loo qaban Ah, niya xun hadduu la yimaado waa loo qabanaya diniyadiisu xun tahay oo uu goosto inuu ficilka xunka sameeyo waa loo qabanaya wuxuu nabigu yii soo alqaatilu walmaqtuul fi nnaar de qaatilka kan waxba oo dembigaasuba garay kii la dila muxuu naarta u geli kaana xariisan asna wuxuu ah mid ku dadaala inuu dilo waa loogala hormaray idan niyadda jaazimka inuu waxa niyoodo oo xumaan inuu sameeyo u niyoodo waxa weeyaan waa oo niyada xunta waa loo qabanaya idan islaamku daahirka iyo baatilka labaduba ictibaar bus waxaa kaloo maarata islaamku ayna uu ictibaar oo isu dheeli tiray bayna caqiidati alinsaan wa camalih insaanka camalkiisa iyo caqiidadiisa waa daahirkii baatilkii u dhoway caqiidadiisa iyo camalkiisa islaamka ictibaar bus labaduba uu fiirinaya waxaa gudahaad ka rumaysan tahay iyo waxaa camal ay samaynaysaa labaduba islaamku ictibaar buu u yahay oo gudaha haddaad ka jiran tahay oo nifaaq iyo gaalnimo iyo islaam nacayb aad ka aaminsan tahay camalkaa daahirku waa buri waxba taray saa darteed munaafiqiinta ayaa in badan lagu dhaleeceeyey oo bal la yidhi ayuu fi darki alasfal gaalada rismiga way ka sii hooseynayaan naarta darajaday galayaan limaada lianna waxaanay samaynhayaane muuqaalkee fiican gudaha way ka diidan yihiin salaad buu tukanayaa soom buu soomahaya sadaquu la baxayaa ma aaminsana laakiin ma aaminsana waxa ee waxaa u geynaya un cabsin baa u geynaya saa darteed habaa mansuur wayaan bal waxiisa waxba kama jiraan idan islaamku labadiiba uu fiirin daahirka iyo gudahaba idan marka waxay ka mid tahay maxaasintiisa iyo wanaaggiisay ka mid tahay islaamku sidoo kale islaamku wuxuu aad ugu dadaalaa isla maxaasintiisa ay ka mid tahay oo adkaynaya oo xidhiidrinaya bayna calaaqaati innaas bacduhum bibacd xidhiirka bini aadamku samaynaya islaamku uu hagaajiyey hadday ay tahay min xayu afraad ay hebel iyo hebel hadday ashkhaas hadday tahay ama min xayu maarata alraciya maarata walxukuuma ama shacabka iyo dowladda ama bayna shucuubayn ama shucuubaha dhexdooda ama bayna wa wazawja ama labada qof ay isxoqto intuba calaaqaadkooda islaamka maxaasintiisa waxaa kamid inuu hagaajiyo ka hadlo mid kastaba xaq buu siiyey tusaale ahaan fardiga iyo fardiga laba qof hadday yihiin inayna isku xadgudbin inay iskaalmeeyaan inay kankan waxaasoo dhan calaaqaadkooda ugu hagaajiyo laba qofoo isqabta hadday yihiinna mid kasta xaq buu siiyey xuquuqna buu saaray maarata maa lahu wamaa calayh labadii qofa zawjkii zawjadii mid kasta xaqna wuu siiyey xaqna in lagu leehay buu u sugay maa lahu wixii maarata u sugnaaday iyo wamaa calayh waxaa dushiisa labadiiba maarata walahunna milu ladii calayhinaba hawaankii waxaa u sugnaaday wixii dushooda ahaayoo kale maarata yaa u sugnaaday idan waa awjkii zawjada isqabo calaaqaadka dhex marahaya madaxweynaha iyo dadku madaxda u yahay ayagana calaaqaadkooda iyo xidhiirka qaabka u samayn laha islaamka waa hagaaj madaxweynaha mas-uuliyad baa la saaray inuu raciyada cadaalad u sameeyo inuu raciyada marka uu ilaaliyo inuu dadka marka u naxariisto inuu markaa waa la tiriyey shacabkiina sidoo kale inay adeecaan wixaana macaasi ka hayn ku raacaan khilaafkaay ka ilaaliyaan inayna khuruuj ku samaynin oo maaragtay daacadiisa ayna ka bixin inayn dagaal ku qaadin waxaasoo dhan baa ayna islaamku u ka hadla idan maxaasin lislaam iyo wanaagyaalkiisa waxaa ka mid a ah inuu nadaamiyey calaaqaadka basharka iyo bani aadamka xidhiirka wada samaynayaan ama mid afraad oo ha ahaato dad fardi fardia ah, ama mid dowlad iyo shacaba ah, ama mid dad isqaba ah ama kuwa isdhaleen birwaalideenka waa xidhiir uu u samaynaya siluturaximku waa xidhiir wey idan islaamku midaasna maxaasintiisii bay ka mid tahay maxaasintiisa waxaa ka mida calaaqaadka ta cibaadaadka alla subxaana wa tacaala qaabka aad u caabudaysa oradoo adu ijtihaad laguma dhihine waxa lagu jeexay waddadii aad mari lahayd baa lagu jeexay qaabkeeda waa calaaqaadka wey baynaka wa bayna khaaliqika adig iyo khaaliqaadi waxaa idin dhex mari laha iyo qaabkaad u cibaadaysan lahayd iyo meeshaad mari waxoo dhan asiga waa islaamku baa kuu iftiiminaya laguma dhihin wixii naftaadu aragtiun samee qaabkaas samee waqtigaas samee saa u samee bo islaamka ku caddeey waa calaaqaadka adiga ilahay idin dhexeeye wey mucaamalaadka sidoo kale islaamku wuxuu sheegay maxaasidtiisa waxaa ka mid a ah, mucaamalaadka bini aadamkuu tacaamulahayo wax la kala gadanhayo wax la kala kiraysanhayo wax lisisiinhayo waxaasoo dhan islaamku waa qeexay markaa beecaad saa u gedanaysid ama sa aad tahay ama kan ama wuu qeexay waxna wuu kaa xarimay ribadii buu kaa xarimay markaa wax la tacaamulaysa ribada iska ilaali baa lagu yidhi qishigai waxa lasu hoosgeliya iska ilaali baa lagu yidhi khayaamada ilaali baa lagu yidhi iska ilaali khaainimadka inaa wax xuquuq bini aadamaad khayaanta laaluushkii buu kaa ilaaliyey waxaasoo dhan macaamul xumay keenaysa laakiin wanaaggii kale in wax la kala gato beecii shuruudu u dejiyey qaabkaas markii beeci qaabka qaabka wuu asaxaya qofka hadduu beecii uu soo celiyo maaratay haddii aad eed ka ixsaan u samaysid ood ka celisi yani mucaamalaadkii oo dhan waa wuu qeexay islaamku sidoo kale waxaa ka mida maxaasinta islaamka inuu islaamku qeexay maaratay alcalaaqaatu bayna alusra usradii dhexdeeda zawjkii zawjada caruurta iyo waalidka qaraabadii iyo maarata qoyska wixii oo dhan calaaqaadkoodii waa caddeeyay islaamku caruurtan iyo dadkii dhalay dadkii dhalay iyo caruurtooda kuwan isqaba dhexdooda qaraabada ku hareeraysan jiiraanka ku hareeraysan biadii mujtamacay maarata la noolaayeen intuba axwaashooda islaamku waa caddeeyey maxaasiintiisa meeltaa loogu caddeeyey ma jiro sidoo kale akhlaaqda islaamka sidoo kale wey maxaasintiisa waxaa ka mid a qiyamka wuu ilaaliyey islaamka qiyamka waxaa ka mid a ammaanada waxaa ka mida runta waxaa ka mida geesinimadka waxaa ka mida deeqda waxaa ka mida weji furfurnaanta wahaakada diyaafadii martigeliska qiyamkii akhlaaqdaas waxaa ka mid a madharka iyo muuqaalka kaa muuqda maarata waxaasoo dhan waa qiyamkiiyo akhlaaqda islaamku waa ilaaliya qofku waxaa la rabaa inuu beenta iska ilaaliyo maarata uu saadiq noqdo inuu khayaamada iska ilaaliyo amiin u noqdo ina waxaa laga rabaa dulqaad iyo xilmi inuu waxaa laga rabaa sabir uu la yimaado inuu waxaa laga rabaa degdega iska ilaaliyo deganaansho uu la yimaado waxaasoo dhan waxaa weye waa qiyamku inuu nin deeqsiya ah noqdo martigeliyada gaal iyo muslim wixii kusoo soo martaya aad martigelisa geesinimaad mawaaqifta looga baahan yahay inaad cararin inaad cararin oo geesinimaadkaas waxaasoo dhan waxa weeyaan waa akhlaaq fiican oo qiyama islaamka cagsigeed luu reebay islaamku waa diiday siduu u qaaxay meel lagu qaaxay ma jirto cagsigeed wuu diidaya beentii ogolayn khayaamadii ogolayn wuxuusa ogolayn waxa la yidhaahdo maaragtay fulinnimadki uusan ogolayn bakhaylnimadkii uusan ogolayn waxaasoo dhan islaamku ma ogola waxyaabaha qiyam kuale waa waxyaabaha maanta caalamka laisugu dhacayo islaamka maaratay ay oola jaan qaadi lahayn muslimiinta ahayn wey maxaa yeele islaamku beenta wuu kaa xarimay ayagana ususkooda been baa ka mida inuu qofku been sheego shiicadoo kale waaba arkaantooda iimaankeeda ka mid tahay inuu qofku tuqyo iyo been wax uu ku sheegay wax ka duwan uu aaminsan yahay maa jirto khayaamadii baa ka mid a ah. islaamkuma ogola khayaamadii markaasa waxaa lagu lehay naagtan hadday gogol dhaafto wax khiyaamo maysa waa raqbadeeda weeyaan baa lagu lehay islaamku ma ogolo waxaas waxaasoo dhan ma ogolo islaamku idan qiyam gabadha inay muxtashamada ay oo dharkii islaamkii libaaskii qaato oo muxajabada ay noqoto oo mujtamaca ayna fasaadin wuu islaamku amraya oo ilaalinaya ayadiina wuu ku ilaalinaya xuquuqdeedii weeyaan inaan lagu xadgudbin ayadna inay mujtamaca ku xadgudbin ninkii sidoo kale weeyaansa wahaakada marka akhlaaqdana saasoo kale islaamku ilaalinay xuduuddaa ka mida ah maxaasinta islaamka xuduud buu jeexay oo ah ciddii cid ku xadgudubta halkaa lagu abaal intaan aakhire la gaadhin adduunka qaabkaa looga abaalmariyaan inay sharciga lagu dhaqma waxbuu xaday gacanta laga gooyaan waxbuu dilay asaga ha la dilaan hadduu camdi u dilo haddaan lacafin ha la dilaan wahaakada zinuu la yimid hadduusan wax guursanin dhagax hadduu wax guursanin boqol jeedar ha lagu dhurta hala masaafuriyaan hadduu guursadayoo guur soo marayna dhagaxa lagu dilaan yani xuduud buu jeexay islaamka oo bini aadamka kala hagi oo maaragtay cibraqaadasho u noqonay nin isagoo u jeeda kii waxday gacan laga gooyey dib dambe dib dambe uguma noqonay nin u dhowaan kara male sidoo kale hadduu ogyahay in la dilahayo isna ma dileen laakiin markii laga tago xuduudda in la isticmaalo markii laga fogaado dilkii baa fara badanayo fasaadkii baa fara badanaya waxaa lagu leeyahay mankaas waxaa loo dilay toban carruur ka tegay hayaa dii la oo kii uu dilbayso toban carruur kama tegin ma leh marka xuduudda iyo qaabka bini aadam waxaa duusina qofkii oo la dilay iyo haddii la dhaawaco haddii la dhaawaco ka xuquuq badan yahay ku dhahayaan haddii la dhaawaco oo ama gacan ama lug laga jebiyo ama laga gooyo iyo hadduu dhinta magtiisa markuu dhaawacaya wuu ka mag yahay waa ayaga agtooda bal u fiirsa arrintaas waxaana saxayn war qofka wuuba nool yahay xayaatada adduunkuuba haystaaya curyaan ba ha noqdee qofkan waabatee kan dhimay um, reerkii iyo cidduu mas-uulka ahay o dhan buu ka tegay marka islaamku wuxuu leehay mag buu usoo soo dejisay magta qaabkaas waxaasoo dhan waa waxyaabaha marka islaamku uu qeexay bay ka mid tahay marka ikhwatii fillaahi maxaasinulislaam haddii la tiriyo aad bay u fara badantah islaamka iyo maxaasintii wanaagyaalku uu lehay laakiin maca alasfi shadiid in badanoo ka mida muslimiintu ma hayaan oo ma yaqaanaan waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu noogu sheegay suuratu israa aayadda sagaalaad wuxuu ilaahay yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat ana lahum ajran kabiira ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur'aankan wuxuu qofka ku tawjiihinayaa wax kasta oo adduuniya aakhira ah dariiqada ugu fiican buu ku tawjiihinaya fi dunya waalaakhira ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam aqwam oo u badan ayuu ku maartay ayuu ku tawjiihinaya alimaamu qataada oo taabiciga jaliilka qataada bnu dicaama assaduusi wuxuu leeyahay ina hada alqur'aana yadullukum cala daa'ikum wa dawaa'ikum qur'aankan wuxuu idin tusinayaa jiradiinna iyo dawadiinnu idin tusinaya maa macnaa jiradiinna waa idin tusin dawadiisana dawadiinna waa idin tusinaya markaasuu wuxuu yidhi jiradiinnu idin tusinaya dunuubtiinna iyo akhdaadiinna ayuu idiin sheegi dawadeedana waa istikfaarta weeyaan yani dunuubta waxaa weeyaan buui jiradu maradkiinna iyo jiradiinna waa dunuubta aad gelaysaan iyo macaasida iyo akhdaada aad gelaysaan dawadeedana waa istikfaar yani waxaan inuu khata yahay inuu dembi yahay buu qur-aanka kuu sheegi waajiro wey haddii kugu dhacdo waxaa lagu daweeye istikfaar la imo wey saa darteed fi dunyaa waalaakhira wax kasta oo wanaag ku jira adduun iyo aakhiraba qur'aanku wuxuu kuu sheegi hiya lilatii hiya aqwam hadday noqoto maciishad hadday kasab noqoto hadday guur noqoto haddii bini aadam lala dhaqmay noqoto hadday dowlad noqoto hadday raciyad noqoto hadday aakhira noqoto adduun iyo aakhiraba wax kasta nooca ugu fiican bu qur-aanku ugu tawjihinaya walidaalika alimaam shanqidi raxmatullaahi calayhi aayaddaas kitaabkiisa adwaaulbayaan markuu tafsiirinayey wuxuu yidhi qur-aanka wixii khayr lagu sheegay oo dhan aayaddan baa laga helaya wax allaale wixii khayr lagu sheegay oo dhan halkan bay koobaysu ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aanku wuxuu kuu hanuuninayaa shay kasta adduuniya aakhira dariiqada ugu toosan ayuu kuu sheegaya kuu hanuun kuu tawjiihinaya lagama helaya caalam marka risaala caalamiya oo basharka loo soo dejiyey oo shaamil ah oo maaragtay weeyaan marka maxaasintiisay ka mid tahay inuu wax kasta shay kastoo adduuniya aakhiro wanaag kugu jiro wayga ugu fiican buu kuu sheegayaa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa idan inahaas iyo kayrkood ikhwati fillaahi waxaanu dhihi karaa waa maxaasinta islaamka iyo wanaagga uu leehay hal la tiriya haddii la yihahdo kutub laga qoray intaasoo kutub arlada ka badan iyo buxuud baa laga sameeyey wax la koobi karo ma waxaan ku soo gabagabaynayaa islaamka waxaasoo maxaasinoo wanaagana dadka haysta in yarba aqoon u leh in badanoo ka mida ah waxba kama garanayaan walidaalika asilooyinka iyo waxyaabahay ku weydiinayaan dhaqankii oo dhan baa laga tegay lianna shayganu ama aqoon ama ku camalfal maxaa yeele caalamulislaami wax shareeca islaam ku xukumta waa iska yaryi ku dhaqmo ka dowlad ahaan fardigu waa laga yaabaa inuu inta karaankiisa ku dhaqmo mar haddii wixii dhaqankii uu yaraaday aqoontiina ay yaraato jahli baa meesha soo fadhiisana walidaalika waxyaaba badan baad arkaysaa dad badan dad dhan baad arkaysaa muslimiina oo fadlili baad arkaysaa qaanuunka qawaaniinta iyo waxaas inay fiicanta ku leehay qaanuunkaa caadil weeye kan caadil weeye ayi nidaam aana shareecada islaamka ku taagnayn fiihi dulmi baa ku jira ulmi marnaba kama marno ayi nidaam kastoo bini aadamku dejisto oona bays uusan u ahayn sharciga islaamka aana ku bays garaysnayn dulmi baa ku jira marnaba dulmi laga waayi maayo wain kaana qaar ka mid haba ah la yidhaahdo way roon yihiin laakiin laa budda fiihi dulmi ilaa shareecada islaamka mooyaane shareecada islaamka marnaba nidaamkeeda oo wax rabbi soo deji rabbi baa soo dejiyey inay dadka ay ku camalfalaan oo inay isku xukumaan baa loo soo dejiyey marka waxaan naftaydii naftiinaba u dardaarmayaa inaannu islaamkaas maxaasintaa wanaagsan leh oo aad iyo aad u qiimo badan baa ilaahay nagu irsaaqay inaannu ku dhaqanno oo maxaasintaa ay naga muuqato oon ilaalinno wax kasta bosashin kaste islaamku waa fiiri waa uu ilaalinhayaa hataa dhammaan qawaaniinka caalamka u samaystay maanta ficil hadduu dhaco qaanuunka markii lagu noqo waxaa leela qaanuunka kuma jiro aminka qudaadii baa loo yeedhi waxaa leela ku soo dara cunsur fulaan ka dhiga sharciga islaamku sidaas ma dhacdo kasta nusuusta way xadidanta oo qur-aankii iyo axaadiidtu way kooban yihiin laakiin aadamaha ficilkiisu xad ma leh laakiin qur-aankii shareecadu waxay samey qawaacid bay samaysay shay kastaoo dhaca la geynaya idan shay kasta oo dhaca oo basharku uu sameeyo ilaa an taquuma saaca sharcigeena meel la geliyaa loo helay imaa inuu diido wa imaa inuu yeelo saa darteed laba masale aan haddaba idiin sheegay oo fiqu nawaasila aadamuhu laba mawduuc buu aad hormar oga sameeya inta kale isbeddel badan ma leh hadda tusaalaan wixii cibaadaad ku saabsan hormar badan ma leh salaaddu shanteedu un weeyaan shantii salaadomaad sida loo tukan salaad lixaadoo la keenay ma leh jamaacadii iyo fardigii salaaddii waa un sidii waa laga yaabaad bashariyadu intay badatay in masaajidda la weyneeyo laakiin wax isbeddela salaadda rukuucdi waa un rukuucdi saxaabadu somayn rukuuci jira adigana maanta waadun rukuuci shan salaadood iyo shan salaadood xajka waa xajka waa laga yaabaa inay dadku intay bataan xajki meelihii dhagaxii la tuuray ama dawaafkii inay dadku cidhiiri eh, ku noqoto la waasiciyo laakiin isbedel ma leh zakadii sidoo kale isbedel ma leh xoolahaad marka intaa gaaan zaka ka bix baa lagu yidhi meesha bini aadamku isbeddel ka sameeya waa laba mawduuc xagga caafimaadka iyo xagga mucaamalaadka caafimaadku wuxuu bini aadamku sameeyaa wax yani tadawur aana caadihayn buu samaynaya intaasoo macluumaad buu bini aadamku samayn oo caafimaad ku saabsan sidoo kale mucaamalaadka iyo beecana intaasoo shay taleefon wax lagu kala gata miyaa jiri jir ta halkan aa maraykan baad la hadlay markaasaad leedahay gaadhi noocaayo noocaas iga gat halka maraykan jooga lagama aqoon jir mesaj lisu dirahayo hebel kan kan intaasoo markabka ka dhaqaaqaya china ayaa halkan maarata alaabtan ku soo gaadhin halkan laga siiibinaya lacagahan qaabka bini aadamku adda isticmaal la isticmaalaya sarriflahakan iyo waxan wax lacaga baad arkan lambaro un saa u ordayo maanta la fiirinayo waxaasoo dhan waa bini aadamka tiknolojiyadiisa labada mawduuc labadaa mawduuc dhacdo kastaoo bini aadamka u sameeya sharciga haddii la saaro qaybna wuu ogolaan qaybna wuu diidi saas darteed laba masalo oo ku saabsan caafimaadka ayaan idin weydiinaya soo baada oo fiqu nawaasilka ka mida koo waxaa ka mida ninka saaad ogsoontihiinba dhalmadu waa wax ilaahay bixiya waa carruurta laakiin sabab bay leedahay nin iyo naagta waa inay isguursadaan isu galmoodaan marka ku dhalhayaan labada qofa labaduba shahwaa ka imanaysa haddii ninkii xiniyihii lagu dhali jiray ay finish noqdaan ama wax kaga dhaca ama damaj ka gaadho waxbao lahayn haddii xiniin kale loo soo bixiyo oo loo soo iibiyo oo lagu tallaalo uu markaa uu dhalo yaa iskale carruurta sida wadnaha iyo beerkii laisugu bixiyo asna xiniin loo soo bixiyaa muu soo iibsaday xiniin buu soo iibsaday eber buu ahaa xiniintii baa lagu tallaalo lagu ragay kadibna dalmuu bilaabayba dhalmadan ma waxaa iskale ninkii xiniintii dhanka iskalaha mase isagaa iskale waa inaad raadisaan arrintaas waa la sameeyey oo waana la testigareeyey shareecada islaamkana xukun bay ka soo saartay lambar labo nin baa laba reer lahaa labadii reer midna way dhashaa midna ma dhasho ugxaanta haweenku yani ugxaan baa ilaahi subxaana wa tacaala ku beeray dhiigga xaydka markay hesho ugxaantu way soo bururi kadib dib bay u samaysan mar kastaoo marka ay samaysanto haddii galma iyo waxba loo samaayo tallaal maarata cunug ku abuurmi waayo soo burburi haddana dib bay u samaysan gabdhihii mid ka mida labadii ninku qabay tu ka mida hadday ugxaantiiba liya ugxaanba ma lahaba ugxaantii wax lagu tallaali jirayba ma wala haddii liya haweentii uu qabay ee kale ugxaantanayda dhalaysa dee hal hoggaan looga soo qaado oo ninka biyihiisi lagu tallaalo ama tan intii lagu rakibo oo markii biyihiisi marka ay ku dhacaan oo sidaa uu cunug ku abuurmo cunuggaa yaahoye u noqonaya hogxaantan lahayd baa la soo qaaday tan baa lagu sameeyey o lagu rakibay marka ninkiibaa u galmooday markaasa biyihiisaa loogu beeray sidaasay ku uuraysatay cunuggaa yaahoye u noqonaya xagga aabba waa la yaqaanaa waa ninkan baa dhalay labadaba asagaa qabay labadu xalaal bay u yihiin oo aabbihiisa lagama shakisna cunugan aabbihi waa ka wey laakiin hooyadu kee wey matii ugxaanta lahayd ba hooye u noqon mata raximkeeda lagu beeray ba hooye u noqon ma labadiiba miyay ka dhaxaynaysa oo sidigla miyu noqon laba hooyuu yeelanaya miyaa ayadna waa waxyaabaha dhacay wey shareecadeenna markii la saarayna miisaan bay u samayso idan waa waxyaabaha marka min maxasin islaam bay ka mid tahay fiqu nawaasilka marka waxyaabaha iyo wax lamida ah aad bay u fara badan yihiin oo islaamku markaa xubnaha laysu bixinayo kelli qofka loo bixinayo iyo wixii la midka waxaasoo dhan islaamku uu ka hadlay aad iyo aad buu hadlay marka ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaa biasma xusna wasifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa xaqa raaca allahuma arina xaqa xaqa warzuqna itibaaca warina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaaba annar hada wasala allahu cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin